ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل الإله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كلتي وعانا وناكسني لها انتين بميل والبوتشوبتان كسو دواء دوار الكيني دهور نمو ويدن كغيمان يستوديا إذا عدا عطكان ساتح waa maalinimo arbacaha bisha hijiriyaduna waa labaatanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan toddobaiyo labaatanka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saata blogsport dot com iyo sidoo kale janaladeena telegramka facebooka youtube-ka iyo twitterka wararka ugu door koroona idaacaddeenna maanta idin haysaa waxaa ka mid ah mujaahidiinta dowladda islaamiga oo la wareegay haynta deegaanka xamiidiya ee ka tirsan magaalada xayfa halkaas oo ay ku sugnaayeen tiro ka mid ah ciidamada alqaacida wararkeenna maanta waxaad kaloo ku dhegaysan doontaan hadduu eebe idmo mujaahidiinta khilaafada islaamiga gaar ahaan wilaayada shaam oo weeraray barkontaroor ay ciidamada murtadiinta b k k ku lahaayeen magaalada mambiij halkaasoo ay saanado militari kasoo qaniimaysteen sidoo kale waxaad wararkeenna ku dhegaysan doontaan dhowr howlgaloo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayooyinka shaam sida dayzuur dayaala alkheer iyo sidoo kale wilaayooyinka yemen iyo shaam soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeena buudijaana somaal warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeen jaabir ibnu khilaafo dhanka farsamaduna hadda waa macalinka haatana walaal dhegayaal badan idinku wareejiyo walaalkeen ibnu khilaafa oo inoo soo jeedinaya wararka iyo kuwa kale oo aada u xiiso badan إلى جنة الفردوس شدوا الزماما وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام ثباتا ثباتا في الجهاد aad baad u mahadsan tahay walaalkeen abu zayd waxaa la dilay laba ka tirsan b k kda kadib markii rasaas lala egtay xilli ay ku sugnaayeen tuulada suweydaan ee ku taal deegaanka diibaan ee deerzuur isla deerzuur waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay wateen xubno ka tirsan b k kda kadib markii shalay qarax miino lala eegtay kolonyo ay la socdeen oo marayeen tuulada fadaaxa ee ku taal deegaanka karsa ee gobolka deersoor haatanna diyaala waxaa shalay shiish lagu dilay xubin ka tirsan ciidanka raafidada oo ku sugnaa jidka isku xira qorodoba iyo jaluulaha allo ayaa mahadda iskale wilaayada shaam al khayr allo fadligiisa askarta khilaafada ayaa waxay hubka boobayaasha la beegsadeen gaari foor akis foor ay leeyihiin murtadiinta b k k da oo ku socdaalayeen jidka weyn ee gala tuulada xawaa'ij ee ku taal deegaanka diibaan waxaana ku halaagsamay hal murtad oo lo ayaamaha daaleh wilaayada shaam xalab sagaal murtad oo ka tirsan b k k da oo lagu dilay magaalada manbij tala saarasho alle kadib askarta khilaafada ayaa xalay weerar ku qaadeen jagboonta ay murtadiinta b k k-da ku leeyihiin galbeedka magaalada manbij waxaana halkaa ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka fadfudood waxaana lagu dilay sagaal murtad hubkii ay wateenna waa laga soo khaniimaystay iyo rasaas allah ayaa leh aynu milicsano tansiimka al qaacida dalka yemen oo dhegta dhiiga loo daray wilaayada yemen albayda waxaa lala wareegay gacan ku-haynta deegaanka xamiidiya kadib markii weerar ballaaran lagu qaaday tansiimka alqaacida ku sugan khayfa tala saarasho alle kadib askarta khilaafada ayaa waxay weerar ku qaadeen tiro fariisimo iyo saldhigyo ay tansiimka alqaacida ku leeyihiin deegaanka xamiidiya ee ku yaal khayfa waxaana halka ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tiro tanziimka ka tirsan intii kalena goobta ayay isaga carareen askarta khilaafada ayaa weerarkan waxay kula wareegeen gebi ahaan gacan ku deegaanka waxayna qarxiyeen taliska howlgallada ee tanziimka kasoo maleegi jireen weerarada ay muwaxidiinta ku soo wadaan sidoo kale mujaahidiinta waxay gubeen saldhigyo kale hub iyo rasaas kala duwanna waa ay kasoo qaniimaysteen allah ayaa mahadda iskale aynu kusoo gabagabayno dhegaystayaal koonfurta alcariish waxaa la dilay afar ka tirsan ciidanka masir qaar kalena waa la dhaawacay kadib markii shalay qarax miino lala eegtay ayagoo ku lugeynayeen deegaanka sanaaciya ee dhaca koonfurta magaalada al cariish mahadsanid kaasi waxa uu ahaa walaalkeena ibnu khilaafa uu inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacadda codkan saarta walaalayaal waa bahda idaacadda hadda oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا